بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد ثانيهما أقسامه ثلاثة فهكها فإنها منصاغة يقابل الأصل بضمن فعل لضعف أصل ما لذاك الأصل wain baqiya slun fakarir laama kajiimi daxraj daaka xukmun daama ma lam yakun dicfan lixarfin asli bilafdihi اktufii bigayri cadli ma lam yakun dicfan lixarfin asli bilafdihi اktufii bigayri cadli xarfu ziyaadaة ataa mustaxiban akara min aslayn zaaidu shaba ficlu lmasiidi qad ataa ka aclama walaa wawalla wastaqaa maxranjama waxmaara waxmara kadaaka اctadala waxbayaka xlowlasbadara fasala tadaxrajad cadyadta waa la khalbasaa waxbanda axwan salqaasanbasaa waqalnasad wajawrabad waharwalaad wazaxzaqad wahalqamad waraxmasaan taraxshafaj faadaqad tarmasaad waqalsamasla hama kaltabjalmataan فجفأ قدرا ترمساد وغلس مسل هم كالتبج المطاد وهكذك وأل ثم دلمسا وعلو وضع ثوجج ثم اعلنكسا بيطار صنب الوضم من تسلقى زملقت مسكن مع تولى سلنقى وما سوى حرنجمت الدحرج يسبطر مزيد ذي ثلاثة كذا استقر بسم الله الرحمن الرحيم ثانيهما كوغا لباadي masiidkii buu sheekhu doonayaa inuu halkan kaga hadlo ficilkii masiidka la odhan jiray wuxuu ihi haaniihimaa kooga labaadi aqsaamuhu qaybihiisu halaaatun saddex weeyi saddex qaybood ayuu inoo noqonayaa waa masiidka ficilada waxaynu ka dhignay culima wasanadooda shan iyo konton shan iyo kontonka labaynu u qaybinay wax la odhanayo waa mujarad iyo wax la odhanayo waa masiid mujaradku afar buu noqdayo waan ka soo hadalnay waa faclala iyo ficila iyo facula iyo facala facala ficila facula iyo faclala afartaasi waa mujarad waana qeybtii koobaad awaluhaa haanihimaa buu ku yihi kooga labaad waa masiidkii shan iyo kontonkii afar markay mujarad noqdeen masiidku waa imise markaa koob iyo konton baa masiid ah koob iyo kontonkaasi waa masiidkii koob iyo kontonkaa masiidkaa saddexunbaa loo qaybiyaa saddexda loo qaybinayaa waxa weeye inuu yahay rubaaci waa koob iyo labaatan wasan iyo inuu yahay khumaasi waa afar iyo toban wasan iyo inuu yahay sudaasi waa lix iyo toban wasan saddex baa loo qaybinaya rubaacigu waa imise ayaynu nidhi culima rubaacigu koob iyo labaatan wasan khumaasiguna waa imise ayaynu nidhi afar iyo toban wasan sudaasiguna waa imise ayaynu nidhi lix iyo toban wasan isku geyntoodu waa inay koob iyo konton waa inay noqdaan koob iyo konton maali waxa weeyi maali waxaynu ka dhignay imisa koob iyo labaatan waa wixii rubaaciya afar xarafa meelna waxaynu ka dhignay afar iyo toban afar iyo toban waa wixii khumaasiya meelna waxaynu ka dhignay lix iyo toban waa wixii sudaasiya dee intaa un isku geysa saddexdaa rubaaciyo khumaasi sudaasi saddexdaasoo u qaybsamay si kale haddaynu u dhigno horta koob iyo kontonkan masiidka ah waxaa dhalaya afartii mujarad afarta mujarad baa dhalaya oo masiidkan inoo dhali doona rubaacigu waa faclalee koob iyo kontonka saddex qura ayuu kuleeyahay waayo faclale iyadoo afar xarafa laba jeer baa la ziyaadiyaa mar hal xaraf baa lagu ziyaadiyaayo khumaasi bay tegi hal wasan bay leedaho ta unbaa xagga hore lagaga daraa ta faclale la yidhaah marna faclale laba xaraf baa lagu daraa labada xaraf ee lagu darayaa kala baydhay oo marna hamsiyo nuun baa lagu daraayo ifcan lalabay noqotaa marna hamse iyo tadciif baa lagu daraayo ifcalalabay noqotaa laba wasan bay leedahay faclala markii laba xaraf lagu daray sudaasi ay tahay saddexdaasoo qura ayaaba rubaaciga ka yimaada rubaacigii faclala ahaa oo xuruuf lagu daray saddex wasan oo qura ayaa ka imanaya mar faclala hal xaraf baa lagu daraa maxay tegeysaa khumaasi hal wasan oo qura weeyi marna faclalo laba xaraf baa lagu daraa oo xaggay tegeysaa sudaasi laba wasan baa ka imanaya ifcal lala iyo ifcal koob iyo kontonkii faclala imisay ku yeelatay ilin koob iyo kontonka waxa dhalaya afartii mujarad baynu nidhiye afarta mujaradoo wax lagu ziyaadsado unbaa dhalaye faclala imisay ku yeelatay koob iyo kontonkii saddex bay ku yeelatay maxaa soo hadhay sideed iyo afartan sow maaha sideed iyo afartanka soo hadhayba hulaaigii ayaa yeelanaya ama facala ha ahaado ama ficile ha ahaado ama facula ha way wada leeyihiinuun sideed iyo afartanka ulaaiga saddex jeer baa culima la ziyaadiyaa mar hal xaraf baa lagu daraa oo muxuu noqonayaa hal xaraf baa mar lagu dari oo muxuu noqonayaa rubaaci koob iyo labaatan wasan baa ka soo baxay haddii hal xaraf lagu daro oo rubaaci uu noqdo imise wasan baa ka soo baxay koob iyo labaatan wasan baa ka soo baxay ulaai hal lagu daray daro ulaaiga saddex iyo toban wasan baa ka soo baxay khumaasiga ulaaiga ka yimidna saddex iyo toban baa ka soo baxay haddii ulaaiga saddex lagu daro muxuu noqon sudasi ficilku sudasi ma dhaafo oo kama subaaci ma jiro haddii ulaaiga saddex lagu darana afar iyo toban wasan baa ka soo baxay afar iyo toban wasan waa imise sideed iyo afartan inay isku noqdaan baan rabaa meel koob iyo labaatana iyo meel saddex iyo tobana imise haya afar iyo soddon iyo meel afar iyo tobana sideed iyo afartankii wa kuwa waxaa laga yaabaa in arday inuu yidhaahdo hulaathi laba lagu daray oo khumaasiya saddex iyo toban baad noo sheegtay hulaathi saddex lagu darayna imisaan sheegay afar oo sudaasi noqday afar iyo toban baan sheegay markaan hadalka bilaabaynayna waxaan idin idhi rubaacigu rubaaciga masiidkii waa koob iyo labaatan khumaasiguna waa afar iyo toban baan idhi markaan bilaabayey afar iyo toban sawnigan hadda saddex iyo toban un ka dhigay afar iyo tobanku waxa weeye ulaaiga marka qeybta ka imanaysa ulaai laba lagu daray baa saddex iyo tobana rubaaciga faclalo hal lagu darayna oo khumaasi de isna noqday khumaasi bu isla noqonaya waa hal isku waa imisa khumaasi si guud waa imisa afar iyo toban saddex iyo tobanna waa ulaai laba lagu daray bay ka yimaadeen xabadina rubaacigii faclalo oo hal lagu daray bay ka yimaadeen afar iyo toban sudaasiga markaan sheegayay waxaan idin waa lix iyo toban haddana waxaan idin idhi hulaaثi laba lagu daray saddex lagu daray hulaaثi saddex lagu daray oo sudaasi noqday waa afar iyo toban baan idin idhi lix iyo tobanna markii dhaweyd waan sheegayey sudaasigu si guud waa lix iyo toban sababtu waxa weeye sudaasiga ayaa laba meelood ka imanaya haddii hulaaثi uu ka yimaado waa afar iyo toban hadduu faclaladii rubaaciga ahayd oo laba lagu daray uu noqdana uu faclalo rubaaciya ka yimaadana waa laba isku geysa laba iyo afar iyo toban tiradu misay noqonaysaa lix iyo toban way iga dhantahaan u malaynaya aaniihimaa ficilada kooga labaad waa masiidkii eg mujaradkii baynu ka soo hadalay oo afar wasana aaniihimaa kooga labaad aqsaamuhu qaybihiisu alaaatun saddex weeyaan saddex buu u qaybsamayaa masiidku eeg rubaaciyun bacda ziyaada iyo khumaasiyun iyo sudaasiyun khumaasiga bacda ziyaade lama yidhaah waaba weligii khumaasigu waa masiidun sudaasigana bacda ziyaada lama yidhah weligii sudaasigu waa maziidun laakiin ereyga rubaaciga a ah waxaad raacini maxay rubaaciyun markaad tidhaa rubaaciyun bacda ziyaada ilain rubaacigu waxaynu ognahay inuu mujarad iyo maziidba yeesho rubaacigu si guud waa laba labaatan xabad waa mujarad oo waa faclala koob iyo labaatanna waa hulaai halhal lagu daray kolkaa rubaaciga waxa wadale mujaradka iyo maziidka sidaa darteed waxaa la idhaha ficilada derajadoodu waa afar ficilku inuu hulaai yahay waa imise wasan ulaaigu de shan iyo kontonkiibaa la qaybinaya ulaaigu waa imisa waa saddex facala facila facula rubaaci waa imise rubaaciguna labiyo labaatan koob iyo labaatan maziida iyo xabadii mujaradka ahayd iyo inuu yahay khumaasi afar iyo toban iyo inuu yahay sudaasi lix iyo toban shan iyo kontonku saasay ku dhan yihiin waxaa la yidhahdaa ulaaigu waa mujaraduun khumaasi iyo masiidn eh, khumaasi iyo sudaasina waa maziidun maxaynu nihi afarta derajo ulaaiyu rubaaiyu khumaasiyu sudaasiyu afartaa daraju ficilku maraa inuu saddex xaraf yahay inuu afar xaraf yahay inuu shan xaraf yahay inuu lix xaraf yahay ulaaigu weligii waa mujarad ulaaigu daaiman waa maxay waa mujarad khumaasiga iyo sudaasiguna weligoodba waa maxay maziid rubaaci baa soo hadhaya waa la wada leeyahay rubaaciga waxaa dhici karta inuu mujarad yahay waxaa kaloo dhici karta inuu maziid yahay rubaaciga maziidkii waa koob iyo labaatan wasan rubaaciga mujaradkiina waa hal wasan aaniihimaa ficilada kooga labaad waa masiidka eh aqsaamuhu qaybihiisu alaaatun saddex weeyaan saddex buu masiidku uqaybsamaa waa rubaaciyun bacda ziyaada iyo khumaasiyun iyo sudaasiyun saddexdaa wey rubaaciyun khumaasiyun sudaasiyun saddexdaa nambara igu hor qora rubaaciyun imisaan ka dhiga waa bacda ziyaada hadda rubaaciyun bacda ziyaada waa imise wasan koob iyo labaatan rubaaci dee intii la ziyaadiyey kadib rubaaci ah oon mujarad ahayn baan ku leeha koob iyo labaatan khumaasiguna waa imisa afar iyo toban wey afar iyo toban baa khumaasiga saddex iyo toban ulaai ka yimid ulaai laba lagu daray iyo hal rubaaciga aclale ka yimid aclala lagu daray ulaai laba lagu daray iyo aclala lagu daray afar iyo toban sudaasiyun waa imisa lix iyo toban maxay uqaybsamayan lix iyo tobanku afar iyo toban ulaai ka yimid ulaai saddex lagu daray afar iyo toban wasan iyo laba wasanoo aya ka yimid rubaaci laba lagu daray faclaloo laba xaraf lagu daray aaniihimaa kooga labaad aqsaamuhu qaybihiisu alaaatun saddex weeyaan fahaakado fa inahaa iyadu munsaaqatun waa mid kugu siibanayse way kugu siibmaysaaba hunguri mar bay leedahay oo waa mid kugu siibmaysa buu ku yihi way kugu degdegaysaayo iska qaado waxa weeye waxna dhegtaada ayaa diidda afkaagana wuu ku dhegaa waxna wuu kugu fakadaay o kugu baxsadaa war cilmigani waa cilmi kugu baxsanaya iska qaada bu yidhi saddex buu uqaybsamayaa masiidkuye yuqaabalu waxa la qaabilin alaslu xarafka asalka ah waxa la qaabilin bidimni ficlin ficil wuxuu koobsaday baa la qaabilin asal marka laga hadlayo ereyga ficilihi intuu koobsaday baad qaabilin maxaa looga jeedaa ficil muxuu koobsaday xuruufta ficil koobsaday sawfe iyo cayn iyo laa ma aha haddaba kelmed marka laguu sheego xuruufteeda asalka ah fe iyo cayn iyo laan baad kala qaabilin yuqaabalu waxaa la qaabilin alaslu asalka waxaa la qaabilin bidimni ficilin ficil wuxuu dimnistay ama koobsaday ayaa la qaabilin akrama haddaba yaa faa akrama akram adaasi waa ziyaada iyadu waad iskaga tegi ziyaadada akrama yaa yaa yaa fa'a kaafka akrama yaa cayna ra'da akrama yaa laama miimka hamsa horena waa siyaado yuqaabalu waxa la qaabilin alaslu asalkii bidimni ficlin ficil wuxuu koobsaday lidicfi aslin asal dicfigii iyo laabidii waxa u sugnaaday maaka lidaaka kaa u sugnaaday alasli ee asalka ah hadii asal la celceliyo xarafka ziyaadada ah sidiisa looguma hadlee maxaa la sameeya xarafka ziyaadada ah maxaa laga dhigaya xarafka ziyaadada ah asalkaa la celceliyey unbu unbuu noqonaya lidicfi aslin asal la celceliyey waxaa usugnaaday maa xukunka lidaaka kaa usugnaaday alasli asalkaa asalka noqnoqday hadduu fa yahayna fadaad celcelin asalka noqnoqday hadduu cayn yahayna caynkii unbaad celcelin asalka noqnoqday hadduu laam yahayna laamka unbaad celcelin asal noqnoqday wixii usugnaaday ayaa lagaa rabaa marka inaan ogaano lidicfi aslin maa lidaaka alasli ziyaadada ayaa haddaba marna la yidhaahdaa waa xuruufu sa'altumuunihaa marna waxaa la yidhaahdaa m waa dicfi iyo tadciif bay ka timid ziyaadadu ziyaadada sideeda loogu dhawaaqday waa ziyaadada sa'altumuunihaa ka timaada toban xaraf baa horta sidoodaba xuruufu ziyaado laga dhigaa mujaradkan aynu nidhi waxbaa lagu dardarayaa ma in xarafkii la doonaba la yskaga danayaan moodeynaa xaraf la doono laguma danayee saaltumuniha un baa lagu daraya inta xaraf ee ay ka kooban tahay saaltumuniha saaltumuniha waa imise xaraf saaltumuniha bal qora saaltumuniha saaltumuniha waa toban xaraf tobankaa xaraf ee saaltumuniha ku jira unbaa w mid kamida ama laba kamida ama saddex kamida kelmadda lagu ziyaadini saaltumuniha hadda saaltumuniha siin siyaad ama helaysin ila kitaabkeeni baan kusoo qaybnay kalbasa siinka ku jira ka warrama khalbasa muna siin siyaad ahayn saal al baynu nidh adaa ma helaysaa hamse saaida ma helaysaa hamse saaida ka meel ku jiro akrama ka waran akrama markaan idhaa saal laam saaida ma helaysaa laam saaida iclankasa maxaynu odhan jirnay iclankasa maxaynu wasankeyga odhan jirnay ifcanlasa muna laam saaidi ku jirin ifcan clanka sala masaaidi kuma jiro ifcan la sala masaaidi kuma jiro jalbababa ka soo qaado ta jalbabe ka soo qaado ta faclala ama icawjajaba ka soo qaada ifcawlala waxaa jira laam saaida un baa laynaga rabaa inaynu helo xabad laam ah oo saaida inaynu helo ayaa la rabaa bal xasuusta culima laam saaida oo intaa aan sheegnay midna ahayn laam saaida bal xasuusta meel saaltumuni alla masaaidii ku jira garan weyney xabad laam ah oo saaid ah maxaa may ixwan sale kuma jiro ya ya may ixlowla waa cayn culima ka soo fikira waad oo inagan hadda dhowr tusaale keennay laakiin isku daya saaltumuniha haddana ta saaida laynaga rabaa ta saaida maxaynu ka dhignaa ta saaida markaan doonayno inaan helo waa tadaxraja saaltumu miim saaida haddana laynaga rabaa waa jalma dama waa sax weeyi saaltumu mu wow saaida laynaga rabaa wow saaida ixlowla sax wey saaltumu miim saaida waan sheegnay wow saaida saaltumuni nuun saaida laynaga rabaa infasala infacala ama ixwansala i saaltumuni ya saaida laynaga rabaa haddana ya saaida cadyata ama baytara saaltumuniha ha saaida baa laynaga rabaa tarahshafa sax tarahshafa waad ila socotiin baan umalay ama rahmasa sa'altumuuniihaa alif zaa'idaa laynaga rabaa waalaa ama faacala eeg waxaa culima loo baahan yahay haddaba tobanka xaraf ee sa'altumuuniihaa ku jira tobankaa xaraf baa la ziyaadiyaa xaraf aan tobankaa ahayn oo la ziyaadinaya arki maysid haddii ziyaadadu ayna takraar ahayn hadday ziyaadadu takraar noqoto tobankaa xaraf xaraf aan ahayn baa xataa la ziyaadin karaa tobankaa xaraf xarafan ahayn ayaa la ziyaadin kolkaa takraarka iyo tadciifka qola labada way kala saaraan oo takraar iyo tadciif bay u kala saaraan qolona ma kala saaraane sidaa noogu daaya bay yidhahdeen takraar iyo tadciif takraarku inta badan waxaa loo isticmaalaa markuuna shad meesha ku jirin sida zahzaqa oo kale ama ixlowlaa oo kale takraar baa loo isticmaalaa haddaba culiman zahzaqa xarafka takraari waa xarafki xaraf baa noqonoqday bal sheekh zahzaqa maxaynu odhan jirnay zahzaqa afcala eg caynkaa noqnoqday zahzaqa yaa noqnoqday haddaba eg yaa zaa'ida zahzaqa ereyga zahzaqa ayaa zaa'ida zaa'ida u horeysa ayaa saa'ida yaa saa'ida culimo zaa'ida hore saw ma aha dee zaa'idu miyay ku jirtay sa'altumuniha zahzaqa zadan ug zaa'ida ugu horeysa saa'ide sa'altumuniha miyay ku jirtaa kuma jirto sa'altumuniha waxaa lagu odhan karaa war xuruufu siyaada saaltumuniha bay ahayde zahzaqa zadan xaggee laga ziyaadiyey baa lagu odhan karaa waxaad odhanaysaa waa takraar takraarkuna shardigan ma wata saaltumuniha inuu ka yimaado isagu takraarku ma wato shardigan saaltumuniha inuu ka yimaado kuma jiro shardiga takraarka hadda imika zahzaqa maay sawt maynaan odhan jirin siyaadada sideeda loogu dhawaaqi horta akrama adamaan sideeda loo qaadan jirin maxaynu odhanayna akramo wasanka markaad sheegaysid afcala ada madan sideeda u qaadanaynin laakiin takraarka sidiisa looma qaato zahzaqa hadda odhan maysid ma safcala baad moodi inay tahay ee zahzaqa safcala zafcala zafcala odhan maysid zaa'ida sideeda u qaadan maysid waa zaa'id hadda zaa'idani sidii hamsaha akrama aynu sidiisa u qaadanaynay zaa'idan sideeda u qaadan maysid kol hadday takraar tahay takraar iyo tadciif sidiisa looma qaato waxaa laga dhigayaa xarafka noqnoqday waa maxay zahzaqa zaai baa laba jeer soo noqotay sow maaha zaa'ida dambe maxay ficilka dhexdiisa ka tahay cayn dee tan hore siyaadada ah cayn laga dhiga hadaba iyadoo saa'ida baa cayn loogu dhawaaqaya zahzaqa maxaan idhaha markaa wasankeega afcala baan odhanaya eeg saaltu muniha hadday ahaan lahayd iyada sideedaa loo qaataa takraarka iyo talciifkana kolba xarafka talciifka sameeyey ama xarafka takraarka sameeyey unbaa siyaadada loogu magac daraa oo magaceega iyo dhawaaqeega aad ka dhigaysaa ilowla yaa saaida ilowla eeg saddex araf baa saaida hamsaha iskaga tag wowgana iskaga tag labaduba waa saaltumuniha hamsaha hamsahaasi waa saaltumuniha eeg wowguna waa saaltumuniha labada xaraf sidoodaad u qaadani haddaba waa inaan dhawaaqa dambe hamso iyo wow ka dhex helaa ilan labadan xaraf waa saaide xarafka saddexaadna waa kaeeya saaidki ilowla ixlowlaa laamka dambe ayaa saa'ida laamkaa dambe sa'altumunihaa u qaadan inuu ka socdo waxaynu u qaadanaynaa inuu min baabi takraar ka yimi takraarulcayn waxaa la odhanayaa sa'al ixlowlaa laamka dambe kol hadduu saa'id yahay ma waxaan idhaahdaa if ma waxaan idhaahdaa ifcow lala oo laam baan sidiisaa laam uga dhigaa mise ifcow cala cayn baan ka dhigaa cayn baan ka dhigay waayo laamkii horaa cayn noqday kolba ka hore ee noqnoqday wuxuu noqdo umaad ka dhigaysaa waad ila socotaabaan callama haddaba callama halka callama ereygaa ufiirsada callama wasankeega waa maxay baan odhan jirnay facala baan odhan jirnay callama caynkan waan fadxinay callama caynka maxaan ku sameeyey waan fadxiyo waa ca laamkan ma arkaysaa laba laamood baa isku jirao ka hore uu reeban yahay ka dambana uu fadxisan yahay callama maxaa isku jira laba laam baa isku jira callama laamka hore muxuu samaynayaa wuu fadxisa wuu reeban yahay ka dambana reeb wuu fadxisan yahay labada laamka horaa reeban ka dambana wuu fadxisan yahay callama haddaba culimo ereyga callama ah laamka dambe ayaa saaida mise laamka horaa saaida waa masale khilaafiya callama laba laamood baa isku jira ka zaaidkii maka hore ee mudqamka abaa mise ka zaaidkii waa ka dambe ee mudqamu fiihiga waa masale khilaafiya kaan ka dhignaba laam saaida meesha keeni maysid ka allakaan ka dhignaba laam saaida keenayno maxaynu samaynaa haddaba callama waxaa la odhanaya war laba laam baa isku xiga uu midina saaid yahay midina uu asal yahay ka asalka ihi maxaan ka dhigaynaa cayn beska saa'idkaana maxaan haddaba ka dhigaya cayn waa inaan haddaba laba cayn oo isku sheedan unan ku dhawaaqaa callama wasankeega sheeg facala caynkan isku sheedan labada cayn midina waa saaid midina saaid ma waad ila socotaa baan umalaynaya kolka siyaadada marka lagu leeyahay lafdigeegaa lagu dhawaaqaa waa markay sa'altumuniha ka socoto haddii siyaadadu ay takraar ka socoto ama ay tadciif ka socoto labadaa ay ka socotaba waxaa laga dhigaya kolba asalkeegan soo takraaray ama asalkeegan la tadciifiyey waxaad ka dhigta ayaad ka dhigi yuqaabalu waxa la qaabilin sheekhu wuu la dheer yahay kitaabkeennii hore intaa soo maaha yuqaabalu waxa la qaabilin alaslu asalka waxa la qaabilin bidimni ficlin ficil wuxuu dimnistay ama koobsaday ayaa la qaabilin lidicfi aslin asalka laablaabkiisa waxa u sugnaaday maa xukunka lidaaka kaa u sugnaaday alasli ee asalka ah asalka soo noqnoqda kolba asalkiisii waxaa u sugnaaday unbaa unbaa laga dhigayaa kaa unbaa la qaabilin doonaayo laga dhigi wain baqiya ficilku hadduu rubaaci noqdo ka warrama mujarada sida faclala oo kale markan ka koobaad fa ka dhigo ilan ficli baa la qaabiliyey fa ka labaadna caynka saddexaadna laam afraadka maxaan ka dhigaya wain baqiya hadduu soo haro aslun asal afraadka waxaan ka dhigaya kitaabkaa ka jawaabaya wain baqiya hadduu soo haro aslun asal saddexdii hore markaan qaybiyo een ka koobaad fa ka dhigo ka labaadna cayn ka dhigo ka saddexaadna laam xaraf afraadoo asalihi hadduu soo haro wain baqiya hadduu soo haro aslun xaraf asalihi fakarir celceli laaman laamka celceli laam labaad ka dhig buu ku yihi laam labaad daxrajo haddaba daalku waa maxay daxrajo daalkeegu waa maxay waa fadi da xaduna waa maxay waa caynkii daxra ra'du waa maxay waa laam jiimkii oo asalaa soo hadhay jiimkaa maxaan ka dhigaa dee laamka celceli fakarir laaman buu ina yidhi laam labaad ka dhig daxrajo maxaan idhaha wasankeega markaa facalalabaan odhan wa in baqiya hadduu baaqi noqdo ama uu soo hadho aslun xaraf aslihi haddii uu soo hadho fakarir celceli laaman laamka celceli ka jiimi daxrij daxrij jiimkeega oo kaleba weeyi daxrij jiimkeegu laam labaad buu noqon daaka kaasi laam celcelintaasi xukmun waa xukum daama joogto ah war xukunkaasi waa daa'imo waa la isla yaqaanaaye aayarun laamka celceli buu ku yidhi laamkalunbaad aayar ka dhigani maa yakun intuuna ahayn dicfan dicfi iyo laablaab lixarfin xaraf asliyin asal ah oo la laalaabay intuuna ahayn xaraf asal ah oo la laalaabay xarafkaas soo hadhay waa intuuna ahayn buu ku yidhi haddii uu xaraf asal ah oo la laalaabay yahay maa lam yakun hadduuna ahayn dicfan dicfi lixarfin xaraf la tadciifiyey ama la laalaabay xarafka oo asliyin asala xaraf asala haddii la tadciifiyey wuu inoo soo sheegay oo muxuu ina soo yidhi lidicfi aslin maa lidaaka alasli lidicfi aslin maa lidaaka alasli buu ina soo yidhi mayla socotiin hadda halkaa waxaan diidaynaa in maa lam yakun dicfan lixarfin asliyin iyo bilafdihi ktufiya inaadan israacinin bilafdihi ktufiya macno kaley sheegaysaa shadrigan dambe waa macno kale wa in baqiya hadduu baaqi noqdo aslun asal hadduu baaqi noqdo fakarir celceli laaman laamka celceli ka jiimi daxri daxri jiimkeega oo kaleba weeyi daaka kaasi xukmun waa xukun xukunka oo daama joogta ah maa lam yakun hadduuna ahayn ama intuuna ahayn dicfan dicfi iyo laablaab lixarfin xaraf la laalaabay xarafka oo asliyin asliya jalbaba ayaa kamida badeeda dambe hadda jalbaba markaan sheegayo jalbaba jiimka maxaan ka dhigaa jalbaba jalbaba maxaan jiimka ka dhigaa fa jal laamka maxaan ka dhigaa cayn jalbaba ba'da hore maxaan ka dhigaa laam haddaba ba'daa dambe ma waxaynu nidhaahnaa waa faclala oo waa mujarad oo laam labaad baan ka dhigaa fakarir jiman baan ka dhigaa waa bada dambe ma fakarir jim fakarir laaman baan ka dhigaa fakarir laaman wain baqii aslu fakarir laaman miyaan jelbaba ka dhigaa mise waxaan idhaa lidicfi aslin ma lidaka alasli hadda dhawaaqiina waa isku midun dhawaaqii waa maxay baan idin idhi haddaan jelbaba daxrajo oo kale ka dhigo daxraja waa calaa wasni maxaa la odhan jiray labada laam ee dambeba sow asal ma aha daxraja ra'diiyo jiimku dee labaduba asal bay ahaayeen jalbaba haddaba haddaan idhaa bada u dambaysaa waa saaid oo iyadu faclaladii mujaradka ahayd ma aha haddaan idhaa balada ufiirsada faclalada zaaidka ee mujaradka a ah maaha haddaan idhaa oo bada dambea saaida badaa dambe maxaan ugu dhawaaqi ma faclaba baan odhan faclaba oo ba baan ugu dhawaaqi mise waxaan odhanayaa lidicfi aslin maa lidaka asli oo laamun baan ugu dhawaaqi laam baan waayo jalbaba laba ba baa isku xige bada hore maxaa laga dhigay dee bada dambena laam ka dhig iyadoo siyaadoah maxaan ugu dhawaaqaa haddaba maxaan ugu dhawaaqaa faclala baan ugu dhawaaqayaa faclala culima maxaan ugu dhawaaqay faclala baan ugu dhawaaqay waa faclala kolkaasi u maxay saa'id yahay baa la odhanayaa laamka dambe inta badan tajalbaba baa loogu dhawaaqaa tafaclala tajalbaba waxaa lagu ogaaday tajalbaba markaa lee ba'da dambe inay saa'id tahay oo eeg ficilku jalaba ayuu ahaan jiray hal ba'aa sheegnayd jalaba bada dambe waa la waayi jiray jalaba jaalibulfatxaha waa inagii soo marnay dee ficilku jalaba buu ahaan jiro labada bo-ood baa mid la waayi jiray waxaa la ogaaday haddaba bal hadda u fiirso waxaa la ogaaday daxraja isaga jiimku waa saaid inaan la odhan karaynin bal daxrajo jiimku waa saaid de suurtagal ma aha daxra suurtagal ma aha ama daxara suurtagal ma aha wasan kale iska noqotayba haddaan daxara iyada ugu dhawaaqno wuxuu ihi sheekheennu maa lam yakun intuuna ahayn dicfan dicfi iyo laablaab lixarfin xaraf la laalaabay xarafka oo asliyin asala horta kow takraarka iyo dicfigaba waynoo soo sheego xarafka soo noqnoqday uunbaa kolba waxa laga dhigo siyaadada laga dhigayaabuu ina yidhi sa'altumuniha muu inoo sheegay sida loogu dhawaaqayo maxaan odhan jirnay laakiin sa'altumuniha sidee loogu dhawaaqi baan odhan jirnay xarafka saa'idkaa sidiisaa loo qaadan infasale wasankeyga markaad sheegaysa maxaa saa'ida hamsiya nunka saw maaha ha bedelina sidooda u qaada hamsiya nuunka ilan takraar iyo tadciif maahe in fasala maxaan idhaha markaan wasankayga sheegayo inta sideeda u qaado fasalo saddexda dambe un bedelo inkasara maxaan idhaha inkasara infacala eeg eeg waa sa'altumuniha sideeda iyada loo qaataa sa'altumuni haada sheekhu wuxuu ihi sa'altumuni haadii buu doodayaayo uktufiya waxaa lagu kaaftoomay bilafdihi lafdigiisa ayaa lagu kaaftoomay bigayri cadlin cadli la-aantii maaka lam yakun aan ahayn maadaa ayaa laba macno inoo yeelan kartaa erigaa maa laba macno inoo leedahay inaynu maa lam yakun hadduuna ahayn an nidhaa oo shardi aan ka dhigno oo beytka hore aan raacino hadda mayla socotiin inaan shardi ka dhigno o beytka hore raacino bilafdihi tufiyana aynu gaar u goosanno iyo inaynaan shardi ka dhigine beytka hore halkaasuu ku dhammaaday kajiimi daxrij daaka xukmun daama waa war dhan maadani kolkaa haddaba maaha masderiye eh. waa ismi mawsuul ayay noqon ama nakiro mawsuufa macnahan dambaana fiican maaka lam yakun aan ahayn dicfan dicfi aan ahayn lixarfin xaraf aan u ahayn asliyin asala siyaadadu haddayna xaraf asala dicfi u ahayn sida tajalbabe iyo ixlowlaa iyo haddayna xaraf asala ayna u ahayn eh, tadciif maxaa la samayn waa sa'altumuniha hadday noqoto uktufiya waxaa lagu kaaftoomayaa bilafdihi baa lagu kaaftoomi siyaadada lafdigeega ayaa lagu kaaftoomi bigayri cadlin wax manciyo la-aantii wax manciyaanahaba yaraatee ma jirto macnahaa dambe ayaa aada u fiican maa lam yakunta in xaggan dambe la raacsado maaka ma haddii odhan maysid maaka lam yakun aan ahayn waa ziyaadada ziyaaday ku dhacaysaa maa ziyaadada lam yakun aan ahayn dicfan dicfi lxarfin xaraf aan u ahayn asliyin asla xaraf asla haddaan la tadciifinin ilan wuu soo sheegay xaraf asl hadii la tadciifiyo oo muxuu yihi lidicfi aslin maa lidaaka alasli buu yihi maaka lam yakun aan ahayn dicfan dicfi lixarfin asliyin xaraf asla uktufiya waxa lagu kaaftoomi bilafdihi lafdigiisa waxba lagama bedelayo bikayri cadlin manci la-aanti cid diidaysa hawshaasina haba yaraatee ma jirto warkaasi wardhan saw maaha culimo xarfu ziyaadatin xarafka ziyaadadu ataa wuu yimid mustaxiban isagoo mustaxiban isagoo la saaxiibaya akhara wax ka badan min aslayni laba asal zaa'idun xarafka zaa'idkiihina shabaa wuu go-ay ama wuu xadfoomay oo waa xaraf meesha ka baxaya ama ka dheeraanaya oo marka la rogrogo la arkayo isagoo xadfoomaya ama la waayayaba shabaa buu sheekhu yidhi haddaba culima halkan waxaynu haynaa qaaciido muhiim ah muhiim ah muhiim ah ayuu sheekhu halkan inoo tilmaamaya oo kitaabkeennii hore uu la dheeryahay abyaaddan aan maanta maraynaba kitaabkeennii hore ula dheeraa so ma arkaysin inuu kitaabkeennii hore la dheeryahay qaacidada muhiimki waxa weeye ziyaadada iyo asalka maxaan ku kala gartaa weeyi markaan odhanayo xarafkani waa zaa'id ama aan odhanayo xarafkani zaa'id maahee waa asal daabidka iyo calaamada aan ku kala garanayaa waa maxay xarafka zaa'idka ah iyo xarafka aan zaa'idka ahayn ee asalka ah maxaa calaamo aan ku kala soocdo aan ka dhigtaa sheekhu khayr allaha siiyey qaaciide muhiim ah buu inoo keenay oo lagu kala garanayo ama lagu kala soocayo oo markaad sidaa adigu u qiimaysato isla markaaba aad helaysid ood garanaysid waxa weeyaan buu yidhi sheekhu haddii la doonayo xaraf ziyaado ah laba xaraf oo asala wax ka badan waa inuu la yaallo xarafka siyaadada ah maxaa shardiya inuu maxay la yaalo laba xaraf oo asala wax ka badan hadda laba xaraf qura lama ogola laba xaraf wax ka badan saddex iyo wax ka badan waayo xarafku waa ziyaado marka la odhanayo waa in la hayste fa iyo cayn iyo laamde xarafku waa ziyaado marka la waa in maxay la haystaa wax fa noqda iyo wax cayn noqda iyo wax laam noqda haddaad laba qura haysato adoo laba xaraf haysta haddaad tidhaa kana saaida qaala haddaan idhaa alifkaa saaida ka waran alifkani waa saaid oo maxaad ku garatay qaala inuu alifku saaid yahay dee marmar baa la waayaa oo waa goorma amarka oo kale quul sawka qaafiyo laamuni soo haray quul awey alifkii war wax kastoo la waayo saaid baa la odhan jiray saaid iga dhig alifkaa waa khalad shayga la waaye ee ad la xadfaa waxaad saaid xukunka a kartaa marka uu laba xaraf wax ka badan la joogo hadduu laakiin hal xaraf la joogo ama laba xaraf laftoodaba uu la joogo haysku odhanin waa saaid waa mamnuuc waa saaid ma odhan karno markaa wuxuu ihi sheekhu isagoo taa ka hadlaya xarfu ziyaadatin xarafka ziyaadada ihi ataa wuu yimid mustaxiban isagoo la saaxiibaya akhara wax ka badan min aslayni laba asal xarafka ziyaadadu muxuu yihi wuu yimid isagoo la saaxiibaya laba xaraf wax ka badan laba xaraf wax ka badan buu la saaxiibaya waa calaamad iyo daabit wey xarfu ziyaadati ataa mustaxiban akara min slayn xarfu ziyaadatin xarafka ziyaadada ah ataa wuu yimid xarafka ziyaadada ihi mustaxiban isagoo la saaxiibaya akara wax ka badan min aslayni laba asal waa macno muhiim a ah macnaha hadda halkaa inoogu qorani ko waa hal qodob calaamad labaad oo lagu garto ayaa jirto oo waa xarafka maruun la xadfo ee ligayri cilatin tasriifiya loo xadfo zaa'idun zaa'idkii shabaa wuu dheeraaday ama wuu xadfoomay oo siyaadadu meesha way ka baxdaa zaa'idun shabaa buu sheekhu ku yidhi xarafku hadduu zaa'id yahay mararka qaar buu xadfoomaa waa calaamad labaad oo ziyaadada lagu garanayo sheekheenu khayr allaha siiyee laba daabit oo muhiim ah oo ziyaadada lagu garanayo ayuu inoo sheegay mid wuxuu ina yidhi laba xaraf oo asala wax ka badan waa inuu la joogo waa kow midna wuxuu ina yidhi marka la rogrogo waa inuu ereygu xadfoomo uu go-o waa laba labadaa xerba ziyaadada lagu garanaya beydkan macnihiisa sidaa aan u macnaynay baa fiican waayo sidaa aan u macnaynay wuxuu ku fiican yahay laba qaaciida soo kala baxaya waxaa soo kala baxaya qaaciidada odhanaysa laba xaraf oo asala wixii ka badan ayuu raaci karaa ziyaadadu waa qaaciido qaacidada kale odhanaysa zaaidun shabana qaacide labaad bay kuu noqonaysaa laba qaaciido oo labadaba sarfiga la yaqaan marka faniga la joogo si guud loo yaqaano ayaa halkaa inooga soo boodaysa waxaan heli karnaa inaan hal qaaciide un ka dhigno oo zaaidunta dambe aan eh, xarfu ziyaadatinta khabar uga dhigo oo ina xarfu ziyaadatin xarfu ziyaadaha xarafkaasoo ataa yimid mustaxiban isagoo la saaxiibaya akhara wax ka badan min aslayni zaaidun weeyi xarafkaasi waa zaaid zaaidka oo shaba goay sidaa inaan u macneeyana waan heli karaa xarfu ziyaadatin xarfu ziyaado xarafkaasoo ataa yimid mustaxiban isagoo la saaxiibaya akhara wax ka badan min aslayni laba asal wax ka badan zaaidun weeyaan zaaidka oo shabaa goay waa zaaid go-aya oo hadalkana ka go- ka go kara oo laga maarmi karo weeyi halkaana sheekhu qaanuun iyo xeer buu inoo sameeyey aad iyo aad muhiim u ah ficlulmasiidi ereygan masiida ismi mafcuul baynu ka dhigi ama masder miimiya baynu ka dhigi ilan waa la garanayaae ficlulmasiidi ficilka la ziyaadiyey qad ataa wuu yimid ka aclamo oo kale isagoo ah aclama qad ataa wuu yimid ka aclamo oo kale isagoo ah ficilkii ziyaadadu muxuu ku imanayaabuu ina yidhi aclama aclama wasankeyga sheega afcala haddaba aclama waa hulaaثi hal xaraf lagu daray mise laba lagu daray mise saddex lagu daray hal xaraf baa lag halka xarafna waa xarafkee waa hamsa aclama haddii mujaradka aclama sheeg lagu yidhaha maxaad ugu dhawaaqi lahayd ficilo ugu dhawaaq calima baad ugu dhawaaqaysaa ficilo caadiya aclama aclama wuu ogeysiiyey calimana wuu ogaaday hamsaha yar hamsatu naqli baa la yidhahyo ficilka laazimka abay ah ayuu mafcuulu sameeyaa ficila mafcuul qaadan jirin unbu mafcuulu samayni jelasa waa maxay macnaheegu jelasa jelasa waa maxay macnaheegu wuu fadhiistay afcalo ka dhig haddaba ajlasa maxaan ku macneeyaa wuu fadhiisiiyey ajlas albaciir baad odhan haye waxaad tidhaahdaa dahaba dahaba maxay ahayd wuu tegey afcalo ugu dhawaaq dahaba adhaba waa maxay macnaheegu alxamdu lilaahi aladii adhaba adhaba waa maxay macnaheegu wuu tegsiiyey waad fiiantaan umalayn dakala muxuu ah macnaheegu dakala wuu galay isagunbaa iska galay sow ma ahayn haye afcalo ugu dhawaaq adkhala waa maxay macnaheegu wuu geliyey adkhala wuu geliyey wahaakada waxaynu samaynaynaa sida mararka qaar macnuhu wuu isbedelaa mararka qaarna macnuhu mucadaha unbuu noqdaa hada waa maxay macnaheegu hada hada hada wa maxay macnaheegu hada wuu hanuuniyey afcalo ugu dhawaaq ahda hadiyad buu u diray macnihii wuu isbedeley eeg hada muxuu ahaa wuu hanuuniyey afcalo markaan ugu dhawaaqeen ahda idhina hadiyad buu u diray buuba noqdayba ahda hadiyad buu u diray cadda wuu tiriyey cadda waa maxay cadda waa mudaacafkii cadda afcalo ka dhig cadda hamse un garab dhig acadda wuu macnihii wuu isbedeley cadda wuu tiriyey acadda wuu diyaariyey bay noqotay acadda hee acadda wuu diyaariyey bay noqotay kolkaa waxaad eegtaa acadda asalkeegiyaa sheegaya afcalayaa ku sarjaraya acdada acdada laba iclaal baa dhacay naqlu xarakat alcayn ila alfa iyo idqaamu alcayni fi lam bs alla fududa ficlulmasiidi ficilka masiidka ee la ziyaadinayaa qad ataa wuu yimid ka aclamo oo kale isagoo ah ayuu yimid hamsahaasaa la siyaadiyey bilowga dhacay aclama wasankeegu waa afcala faculo oo dhan baa wasankaa lagu keeni ama ha ahaada facila ama ha ahaada facala ama ha ahaada faculo thulathi o dhan baa lagu keeni waalaa isagoo oo kala ah wawaalaa oo kale isagoo ah baa lagu keeni waalaa ereyga waalaaa ah, wasankeegu waa maxay waa faacala xarafka saa'idkiina waa xarafkee waa hamsaha ha odhanina waalaa yaa saa'ida alifka ayaa saa'ida fa'da iyo caynka dhexdooda dhacay waa faacala ficilkaa mujarad ka dhig hadii lagu yidhaha seed odhan ficiili aad ugu dhawaaqi yadana dee alifka u dambeeyana ya buu noqon waalaa bal ficilo ugu dhawaaq weliya weliya wuu tawaliyo xilkiibuu qaaday ama weliya wuu ku xigaa weliyadii uu faacala ugu dhawaaq waalaa wuu israacraaciyey waalaa wuu israac raaciyey waalaa yuwaalii waali israac raaci waalaa inta badan waxay ficilkani uu macneeyo laga qaata waa almushaaraka baa la yidhahdaa mushaaraka ayuu sameeya mucaddana wuu sameeyaa mararka qaar mushaarakana wuu sameeyaa sabaqa saw facala maaha sabaqa faacala ugu dhawaaq saabaqa maxaan idhaha markaa wuu la beratamey saabaqa way beratameen weeyi saabaqa way beratameen daala maxaan idhahdaa daala saw faculo ma ahayn caynkeegii oo bilaa iclaalabaa soo bixi doona daalaha iyo faacala ugu dhawaaqa war caynka waa inaan fadxinaa ila faacala caynkaa fadxisana daala caynkaygu wow buu ahaa daawala daawala way isku dhareersadeen anaa kaa dheer iyo anaa kaa dheer lisaaba qaba anaa kaa badinaya anaa kaa badinaya baa la yidhiye waa la tartamaye daawala way isku dherersadeen oo waysu isku dhereriyey weyi daawala yudaawilu daawil wahaakada baaca wuu iibiyey sow ma ahayn faacala ugu dhawaaqa baaca baayaca waa maxay macnaheegu baayaca heshiis bay galeen bayacay wada galeen baayaca waa faacaladii weeyi taasina faacala saasaynu culima u samaynaynaa wawalla oo kale isagoo abuu iman walla wow labada wow mid waa xarful cadaf midna waa fa'da ficilka walla walla wasankeegu waa maxay facala xarafka zaa'idkiihina waa kee waa tadciifka caynka lagu sameeyey ma caynka hora ma laamka hora mise waa laamka dambe masala khilaafiya walla walla waxa weeye wuu jeedsaday baa la yidhaahdaa ama xilkiibuu udhiibay walla wuu jeedsaday ama xilkiibuu udhiibay wuu jeediyey baan doonaya cafan walla wuu jeediyey walla wuu jeediyey ama walla xilkiibuu udhiibay inta badan takraar baa laga dhadhansadaa takraar samica maxaad odhan samica bal haddaba facala ugu dhawaaq samica facala ugu dhawaaq samaca wuu ismaqmaqashiye waa lagu celceliyaa ismaqashiye qura maaha wuu ismaqmaqashiye imaqlay buu man samaca xadiidkii muxuu ahaa man samaca samaca allaahu bihi qofka ismaqmaqashiiya dadka ilaahay ilaahay baa khashifaya oo isna maqmaqashiinaya calimo ugu dhawaaq facala callama waa maxay callama macnigu ma wuu baray ba mise wuu barbaray war ku celi wuu barbaray callama wuu barbaray haye wakalama allaahu muusa takliiman maxaynu nidhaahdaba wakalama allaahu alle ayaa la hadhadlay la hadhadlay muusa nebi muuse takliiman la hadhadlid waa facala oo takraar ayuu inoo keenaya jarada maxaan jarada jarada maxaynu nidhahnaa wuu qaaqaawiyey kolka takraarku ficilkan isaga ayaa asal u ah laakiin waxaa jira hadda kitaabkeenan xooga ma saarayno macaanida inaynu ooga ma saarayno kitaabkanka ka dambe ka dambeeya ayaan insha alla xooga saari doonaa macaanida kitaabkeeni kashfigii markuu inoo yimaad kaasaan doonaya inaan macaanida ficilada aynu wax badan ka eegno facala waad haysaa facala waad haysaa wastaqaama wuu toosnaaday istaqaama wuu toosnaaday oo kale isagoo abu iman istaqaama inta xarafee saayidkii maynoo muuqataa horta istaqaama ficilka mujaradka ee ulaaigii muxuu ahaan jiray qaama qaama wuu kacay istaqaamana wuu toosni dalbay oo wuu toosnaaday istaqaama wuu toosnaaday waxba dalabkii ku macnayn maysid istaqaama wuu toosnaaday haddaba culima waxaan doonayaa ereyga istaqaamaa markaynu nidhaa inta xarafee saaida baleeg hadda inta xarafee saaida baleeg hadda imisaa saaida saddexda balyo tiriya waa hamsaha siinta iyo tada ixranjama wuu ururay iyadu rubaaci bay ka timid xabadani ixranjama laba xarafoo quraasaaide waa labadee waa hamsaha iyo nuunka ficilka mujaradkii muxuu ahaa xarjama wuu ururiyey ixranjamana wuu ururay laazim bayba noqotay ziyaadadii mafcuulkii bay la dagaalantay ay naga tuurtay xarjama wuu ururiyey mafcuul la ururinayaa jiray ixranjamana wuuba ururayba isagaa ururay ixranjamo oo kale isagoo abu iman ficlulmasiidi ficilka ziyaadadu qad ataa wuu yimid ka aclamo oo kale isagoo ah ayuu yimid waalaa oo kale isagoo ah buu yimid wawallaa oo kale isagoo ah buu yimid wastaqaamo oo kale isagoo ah buu yimid ixranjamo oo kale isagoo ah buu yimid waxmaara oo kale isagoo ah buu yimid ixmaara waxmara oo kale isagoo ah buu yimid ixmaara iyo ixmara labaduba midabada ayaa loo yaqaana ixmaara aad buu u casaaday weyi ixmarana wuu casaaday w wuu guduutay weyi midna waa aad buu u casaaday midna waa aad buu usii casaaday usii casaaday eeg waa mubaalaqada laga dhadhamiyo hadalkaaga ixmaara saddex araf baa saaida waa hamsaha hore iyo alifka iyo talciifka ra'da kitaabkaygu ixmaara ra'daa ma shidayo way shidintaa ixmarana laba xaraf baa saaida hamsaha iyo talciifka ficilka mujaradkii xamira buu ahaa xamira xamiro oo ficile abwa ah waxaa la yidhi ifcal ifcalla iyo ifcaalla inta u badan midabadaa laga keenaa midabada inta u badan maxaa laga keenaa midabada ibyada iyo iswada iyo ayaad odhanaysa midabada inta u badan ikhdara iyo ikhdaara iyo idhaama iyo mudhaamatani kolka waxaa laga keenayaa maxay midabada ayaa inta badan laga keenaa kadaaka kaa waxaa lamida ictadala wuu toosay waa iftacala ictadala inta saayidka ama arkaysin culimo maxaa saa'ida laba xaraf hamsaha iyo ma takraar baa mise waa sa'altumuni haa siyaadadu sa'altumuni ma muqtadab baa mise waa hayru muqtadab muqtadabka waxaa loo yaqaanaa siyaadadu dee way isku xigtaa marna way kala saaran tahay infasala oo kale way isku xigtaa ictadalana way kala saaran tahay ictadala maxaynu nidhahnaa culimo iftacla mujaradkiisuna wuxuu ahaa cadala ihbayaka aad buu u naaxay lamida kadaaka kaa waxaa lamida ictadala baa lamida wahbayaka baa lamida ihbayaka ilmi yaraabaa dhaylo yeeshay dhaylo bucbuc buu noqday waa bucbucood maxaynu nidhahnaa haddaba culima ihbayaka ihbayaka ifcayala saddex xaraf baa saaida waa hamsaha iyo labada yo-ooda isku shidan waaba shaadba kelmadaasi waa hulaai saddex xaraf lagu daray moogta ixlowlaa baa lamida ixlowlaa aad buu u macaanaaday aad buu u macaanaaday ixlowlaa ilowla ficilku wuxuu ka yimid ma taqaanaa facalo oo muctalulaami bilwaawiya xalaa buu ka yimid xalaa ilowla ilowla saddexda xarafee saahidka waa hamsaha iyo wowga labadaasoo saaltu muniha ka socda iyo laamka dambe oo takraar ka socda takraar ka socda isbadara wuu dheeraaday timihiiba aad u dheeraaday laba xaraf oo quraa saahida isbadara waa hamsaha iyo tadciifka faclala ayuu ficilku ahaa maxaynu nidhahnaa isbadara sabdara wuu bixiyey sabdara wuu bixiyey isbadarana way baxeen ama sabdara timihiibuu sii daayey isbadara timihiibaa sii daysmay oo dheeraaday isbadara infasala way soocmeen khumaasi buu ka socdaa ereyga infasala ihi infasalo oo kale isagoo abuu ah iman infasala maxaa siyaadaha infasala hamsaha iyo nuunka ficilku fasala buu iska ahaa tadaxrajad way rogrogmatay kubadii baa rogrogmatay tadaxrajad ta'da dambe waa taa taaniia ficilku tadaxraja weeye waa tafaclala xaraf quraa saa'ida xarafkaasi waa kee saa'idka ihi waa ta'da horunbaa saa'ida tadaxraja marka la yidhaah tadaxraja u rogrogmaday eeg waa mudaawaca la yidhahdo mudaawacadu waa ereygo laazim noqonaya ama qabuulo ahar baa la yidhaahdaa daxraja bay mudaawacaynaysaa daxraja wuu rogrogay mafcuul bay lahayd tadaxrajana wuu rogrogmaday markuu isagu rogrogmaday buu shaygiina iska rogrogmaday tadaxraja wuu rogrogmaday wey cadyada wuu neefsaday yadoo quraa shaaida waa ulaai alxaraf lagu daray cadyada wuu neefsaday waana shaade iyad waa samaaciga cadyada wuu neefsaday cadyada wuu neefsaday neefsiga waxaa loo yaqaanaa kayo aan odhan jirnay ninku markuu xaaskiisa jimaacayo hadduu neefi ay ka timaado ayaa loo yaqaanaa cadyada cadyada wuu neefsaday maxaa saaida baynu nidhi yadaa ayaa saaida cadyada kolkaa cadyada waa facyala tawaalaa wuu israac laba xaraf baa saayida tawaalaa labada xaraf ee saayidkii waa taada iyo iyo alifka haddaba ku dhawaaqa tawaalaa wasankiisa tawaalayabu ilaha tawaalayabu ahaay tafaacala buu ahaa tafaacala iyaduna waxay samaysaa inta badan mushaarako ayaa laga dhadhansada haye saabaqadii tafaacala dheh tasaabaqa saaracadii tafaacala dheh tasaaraca shaarakadii tafaacala dheh tashaaraka khaasamadii takhaasama dheh takhaasama takhaasama way isla doodeen weeyaan markaa tawaalaa way israacraaceen taada iyo alifkaa saaidaa ficilku hulaahi buu ahaa ficile weliye buu ka yimid weliya khalbasa wuu khaaimay khalbasa wuu khaaimay khalbasa markaynu nidhaa wuu khaaimay maxaa saaida ereyga khalbasa ah siinka oo qura ayaa saaida khalbasa haddaba siinkaasaa saaida markaynu nidhaahno ficilku hulaahi hal xaraf lagu daray wey wax wuu dibiray saddex xaraf baa saaida ama wuu kufteemey oo uu dilaacay ixbanda ah saddexda xaraf ee saayidkii waa saddexdeen waa hamsaha hore iyo nuunka iyo hamsaha dambe ixbanda ah kitaabkeennan laamiyaha manaahilka markaan jadwalka akhriyayna si khaladuu u qori jiray halkaa hamsaha iyo alifkuu kala saari jiray iska ilaaliya sidanaa saxa ixbanda ah ixwansala gulgule ayuu bixiyey ixwansala ama curhkuu yuubay ixwansala waa xawsalo shimbiru markay dagaalamayaanba intaa cunaha soo yaryuubaane halkaa soo yaryuubaan kolkaa iwan sal xawsal bixiyey baa la yidhahda iwan sal saddex araf baa saaida waa saddexdee hamsaha iyo waawga iyo nuunka salqaa qadaadqadaad buu u tuuray salqaa qadaadqadaad buu u tuuray xaraf quraa saaidoo alifka dambe ah salqaa wasankeegu waa maxay waa faclaa markaa faclaa sanbasa wuu degdegey ayaa lamida sanbasa siinka unbaa saaida ah. siinka saaidkii ma siinka dambaa mise waa siinka hore waa siinka hore sanbase maxaa wasankeyga laodhan jiray ya safcal ayaynu odhan jirnay safcal waqalnasad koofiyad argaag bay xidhatay way koofiyad argaagaysatay qalnasad qalnasad maxaynu ku macnaynaa markaa ereyga qalnasa ah qalnasa yaa saaida ah nuunka qalna samacneeg waa koofi dargaag bay xidhatay xarafka saa'idkiihina waa nuunka wasankeeguna waa facnala maxaynu odhanaynaa qalnasa nuunkaa saa'ida nuunka sidiisa ugu dhawaaqi waa saaltumuunihae facnala jawrabad way jilba maratay ama baandhays bay xidhatay jawrabad xarafka zaa'idkii waa wowga jawraba macnihiisuna waa jilba marad wasankeysuna waa fawcala fawcala harwalad way degdegtay ficilka harwala macnihiisu waa degdeg oo wuu degdegay weeyi xarafka saa'idkii waa wowga wasankiisuna waa maxay harwala waa facwala zahzaqad way qosol badisay zahzaqad way qosol badisay zahzaqad macnaheegu waa qosol badin xarafka zaayidkiisi waa zaayida hore wasan ahaanna takraar weeyaanoo zaayida dambe xarafka laga dhigaa hore laga dhigaya waa cafcala cafcala wahalqamad way liqday halqamad macnaheegu way liqday weeye xarafka saajidki waa hada hore oo qura hadaba halqama wasankeega sheega hadana sideeda u qaado halqama waa maxay hafcala rahmasad rahmasad way qarisay rahmasad way qarisay shaygiibay qarisay macnaheegu way qarisay wey rahmasad xarafka saajidkii waa haada fadiya caynka udhaxaysa wasankeeguna muxuu noqonaya markaa rahmasad waa fahcala taraxshafa wuu fiikisay ama wuu firiqsaday fiikis ama firiqsi kaa doonto ka dhig taraxshafa wuu fiikisay ama wuu firiqsaday waa sida u geeljiruhu caanaha u cabo markuu caanaha ka dhergo waxyaabaha inuu dhergo lagu garto ayay kamid tahay waa labada dabnoodunbuu saarayaa ama bishimuunbuu gelinayaa uu ka soo saaraya wax alle wuxuu ka cabaya male dadkana wuxuu utusaya inuu wax cabayo caanaha markii ay qofka ka tambataan ee loo baahdo in la dhameeyo si kaste ha noqote eh, ayaa la yidhaahdaa sidaas lagu dhameeyo kolka tarahshafa wuu fiikisay ama wuu firiqsaday weeyi tarahshafa macnaheegu waa firiqsigaa ama fiikiskaa xarafka saaidkii waa laba xarafoo waa tada iyo hada tada iyo hada ayaa saaida wasan ahaan maxay noqonaysaa tarahshafa markaa tafahcala tafahcala ayay wasan ahaan noqonaysaa tarahshafa tafahcala ayaad odhanaysaa ijfad ereyga ijfaadda geeri buu u dhowaaday weeye ijfaadda geeri buu u dhowaaday macna ahaan waa geeri buu u dhowaaday xuruufta saayidkii waa saddex hamsaha u horeeya iyo ka dhexda ku jira iyo tadciifka da'da saaran ijfaadda geeri buu u dhowaaday maxaynu ku macnaynaa haddaba maxaynu wasankeega ka dhignaa ijfaadda ifcaalla baynu ka dhigaynaa qadrana daamur buu mariyey geeli qadrana daamur buu mariyey qadrana maxaa zaaid macnaheegu waa daamur buu mariyey xarafka zaa'idkiihina waa nuunka qadrana wasankeeguna waa maxay markaa waa fac lana lana nuunka lana nuunkaasunba saa'ida tarmasad way dhuumatay tarmasad way dhuumatay dagaalkiibay ka dhuumatay tarmasad haddaba ereyga tarmasad ah macnaheegu way dhuumatay weeyi ama tarmaso bilaata haddaad ka dhigto wuu dhuuntay baad odhan xarafka saa'idkii waa taada u horeysa wasankeeguna waa tafcala wakalsama xididadaasuu gooyey markuu gowracayey xididada cunaha ku yaale waaweyn halbowlayaasha ah ayuu gooyey kalsama uu doobagooyey ama xididaduu jaray kalsame macnaheegu waa xididaduu gooyey xarafka zaaidkii waa miimka ugu dambeeya xarafka zaaidkii waa maxay baynu nidhi waa miimka u dambeeya kalsama aakhir miim wey wasankiisuna waa faclama waslahama wuu doorsoomay islahama ereyga islahama qofka wejigiisiibaa doorsoomay oo safar la doorsoomay islahama xarafka saa'idkaa ah waa inaan eegnaa waxa saa'idku uu yahay islahama saddex xaraf waa hamsaha hore iyo laamka dhexda ku jira iyo tadciifka dambe hadda sa'altumunihaa markaan doonaynay laam saaida kaasaad soo qaadani islahame ayaa u wanaagsan inaad soo qaadato waayo waxaa kaloo dhani takraar bay kaa noqonayaan waxaa kaloo dhani takraar ayay kaa noqon takraaru asal bay kaa noqon islahame mooyaane culima islahama wuu doorsoomay weeyaan islahame wasankeegu muxuu noqonayaa waa iflacalla ifla laamkaa hore saaida iflacalla islahama isla hama wuu doorsoomay macno ahaan weeyi siyaadaduna waa hamsaha iyo laamka iyo tadciifka wasankeeguna waa hiflacalla kaltab kaltaba wuu birqaabeeyey waa nooc khayaanada ka tirsan kaltaba wuu birqaabeeyey oo si khayaano ah buu u qaaday weeyi kaltaba wuu birqaabeeyey ama si khayaano ah ayuu u qaaday wey kaltaba kaltaba hadda xarafka macnaheegu waa birqaabayn ama khayaano xarafka saayidkii waa ta'da wasankeeguna waa factala jalmadad way xiiratay weeyi jalmadad way xiiratay ereyga jalmada ah macnaheegu xiirashuu sheegayaa xarafka saayidkiihina waa miimka wasankiisuna waa facmala wahaakadaa ka waxaa lamida ikwa alla wuu gaabtay ikwa alla macnaheegu wuu gaabtay weeyi saddex xaraf oo siyaada ah ku jira hamsaha iyo wowga iyo tadciifka ikwa alla wasankiisu wuxuu noqonayaa ikwa alla marka la doonayo if wacalla ayuu noqonaya if wacalla uma dlamasa aad buu u madoobaaday habeenkii idlamasa wuu madoobaaday weyi macno ahaan xarafka saidkii waa saddexe waa hamsaha hor iyo labada miime isku shadan wasankiisuna waa if eh, ifcamala ifcamala buu noqonayaa waclawwada wuu leeda fuulay baa la yidhahdaa iclawwada wuu leeda fuulay awrkiibuu xagga qoorta kaga booday ama faraskiioo cadaysimaa buu fuulay macnihiisa leedafuul baa soomaaliga la yidhaahdaa xuruufta saayidkii waa saddexo waa hamsaha iyo labada wow wasankiisuna waa ifcawala ifcawala icawjaja dheeg buu bixiyey dheeg buu bixiyey kitaabkeena kale awjajat baa la odhan jiray oo ta baa la socoto dheeg bay bixisay bay noqonaysaa markaa ficilka cidda yeelanaysaa gabadha ama dhadiga haddana icawjaja way ku kala duwan yihin ficilo badan oo kaasi ta ku dari jiray buu kani tadii ka daynaya kuwo uu kaasi ta ku dari jirayna kana ka daynaya kolkaa hala yaabin icawjaja dheeg buu bixiyey haddaan halkan ku macneeyo kitaabkeena kalena dheeg bay bixisay aan ku macneeyo waxaad eegtaa hadalka siday ugu jiraan baa kala duwan hadalka siday ugu jiraan ayaa kala duwan icawjaja dheeg buu bixiyey ama wuu naaxay macnuhu waa naaxida weeye ama dheegbixida saddex xaraf baa saaido waa hamsaha iyo wowga iyo labada jiim dambe labada jiim dambe ayaa saaida macno ahaanna waynu qaadanay wasankeeguna waa ifcowlala uma clankasa timihiibaa hiray ama badnaaday iclankasa macnaheegu waa timihiibaa baxay ama badnaaday xurufta saaidkii waa saddex waa hamsaha iyo nuunka iyo siinka dambe wasankeeguna waa ifcan lasa ifcan lasa baydara wuu xanaaneeyey baydara wuu xanaaneeyey xaraf qura ayaa saa'ida waana ya-da wasankeeguna waa faycala sambala naas bay bixisay am naas buu bixiyey sambala naasku waa ka arabikida iyo raashinka beerta marka la beerto naas buu bixiyey baa la yidhaahdaa kaa weeye sambala naas buu bixiyey laakiin naas bixinta hablaha oo kale looma isticmaalo sambala hablaha waxaa loo isticmaalaa nahada baa loo isticmaalaa nahada baa iyaga la yidhahdaa kooguu ka duwan yahay sambala waxaad odhanaysaa naas buu bixiyey ama beertiibaa sabuulkii bixisay sambala xarafka saayidkii waa nuunka wasankiisuna waa fancala wadmu man uge tasalqaa ficilka tasalqaa ugee uge tasalqaa ku darso kuwii hore tasalqaa xarafka saayidkii waa laba labada xaraf ee saayidkiihina waxa weeyi ta'da hore iyo alifka dambe tasalqaa wuu qadaadaystay baa lagu macneeyaa tasalqaa wuu qadaadaystay siyaadaduna ta'da iyo alifka wasankana tafaclaa tafaclaa tafaclaa baynu ku keennay iyadana zamlaqa ugee kuwii ka horreeyey ereyga zamlaqaa macnihiisu wuu biyo baa la yidhaahdaa zamlaqa wuu biyo xarafka zaa'idkiihina waa miimka wasankeeguna waa famcala tamaskana wuu ismiskiimeeyey macnaheegu waa ismiskiimayn xuruufta saa'idkii waa ta'diiyo miimka hore wasankeeguna waa tamafcala mac tawallaa tawallaa maceega isagoo ah tawallaa wuu jeedsaday ama wuu tawaliyo buu qabtay laba xaraf baa saa'ida ta'da iyo tadciifka tawallayabuu asalku ahaa waa tafacala haddaba islanqaa wuu qadaadaystay macnuhu waa wuu qadaadaystay xarafka saaidki waa saddex o waa hamsaha iyo nuunka iyo alifka dambe wasankeeguna waa ifcanla ifcanla ifcanla tajalbabad jilbaab bay xidhatay tajalbabad baa jilbaabkii soo xidhatay laba xaraf baa saaida ta'da hore iyo ba'da dambe tajalbabad jilbaab bay xidhatay waa tafaclala wasankeegu ta faclala ah de mujarad kama imanin faclala ahee ulaai bay ka timid jalabaah eh. kolka dhinaca horena ee taada horena sa'altumulihabaa lagaga daray xagga dambana takraar baa lagaga daray takraarulaam ah ta jalbabad way jilba maratay ta shaydanad way isshaydaamisay shaydaan shaydaan bay iska dhigtay ta shaydanad shaydaan shaydaan bay iska dhigtay macnaheegu waa shaydaan way isku ekeysiisay shaydaan laba xaraf baa saa'idoo ta'diya ya-da ah eh. wasankeeguna waa ta faycala ta jawrabad way jilba maratay tajawrabad way jilba maratay ereyga tajawrabad ah waxaynu u isticmaalaynaa tajawrabad way jilba maratay tajawrabad hadaba tajawrabad waxa zaa'ida waa iyo wowga wasankeeguna tafawcala ayuu noqonayaa tarahwakad way xaragootay filmashi xagga socodka ay tabakhtarad way iskibrisay markay socodka ku xaragootay xaraga socoto ayaa tarahwakad loo isticmaalaa tarahwaka laba xaraf baa saa'ida waa ta'da iyo wowga labadaasaa saa'ida ta'da iyo wowga wasankeegu waa tafacwala ayay noqonaysaa wamaa siwaa ixranjama ixranjama waxaa ka soo hadhay tadaxraja tadaxraja waxaa ka soo hadhay isbadara isbadara waxa ka soo hadhay masiidu dii halaahatin saddex mid u saaxiiba masiidkiisii weeyi kadaa kanoo kale isagoo istaqara uu sugnaaday beydkan wuxuu inoo sheegay saw masiidku koob iyo konton ma ahayn imise culima aha masiidku koob iyo kontonkaasi ama hulaahigiibay ka yimaadeen ama rubaacigii faclala saw ma aha imisaa faclale ka yimid koob iyo kontonka imisay kulahayd xagga hore da ka sheegnay saddexdii waa eeg ixranjama tadaxraja isbadara saddexdaas ay faclala lahayd faclala hal xaraf lagu daray waa tadaxraja iyadoo laba xaraf lagu daray waa laba wasanoo ixranjamiyo isbadara ah saw saddexdaa wasan ima yaa inoo soo hadhay markaa koob markaan saddex ka jaro sideed iyo soo hadhay waa maziidudii alaatin buu ku yidhi hulaahi buu ka yimid ama facala ama ficila ama faculah sideed waa maziidu hulaahi sideed iyo afartanka koob iyo labaatan rubaaci bayba ahaayeen hulaahi ha lagu daray saddex iyo tobanna hulaahi laba lagu daray afar iyo tobanna hulaahi lagu daray saddex lagu daray halkaa ayuu inoogu dhammaaday cashirkeenii macnaha aan soo saarna hadaba haaniihimaa kooga labaad aqsaamuhu qaybihiisu halaaatun saddex weeyaan fahaaka haa qaado fa innahaa iyadu munsaaqatun hunguri mar bay leedahaye yuqaabalu waxa la qaabilin alaslu asalka bidimni ficlin ficil wuxuu koobsaday lidicfi aslin asal laablaabkii waxaa u sugnaaday maaka lidaaka kaa u sugnaaday alasli ee asalka ah wain baqiya hadduu soo hadho aslun asal hadduu soo hadho fakarir celceli laaman laamka celceli kajiimi daxrij daxrij jiimkeega oo kaleba weeyi daaka kaasi xukmun waa xukun daama joogto ah maaka lam yakun aan ahayn dicfan dicfi aan ahayn lixarfin xaraf aan u ahayn asliyin asli ah uktufiya waxaa lagu kaaftoomayaa bilafdihi lafdigiisa bigayri cadlin manci la-aantii xarfu ziyaadatin xarafka ziyaadadu ataa wuu yimid mustaxiban isagoo la saaxiibaya akara wax ka badan min aslayni laba asal zaa'idun zaa'idkii shabaa wuu go wuu xadfoomayaa ficlulmasiidi ficilka ziyaadadu qad ataa wuu yimid ka aclamo oo kale isagoo ah waalaa oo kale isagoo ah wawallaa oo kale isagoo ah wastaqaamo oo kale isagoo ah ixran jamo oo kale isagoo ah waxmaaro oo kale isagoo ah waxmaro oo kale isagoo ah kadaaka kaa waxa lamida ictadala ayaa lamida wahba ayaa lamida ixlowlaabaa lamida isbadarabaa lamida infasala baa lamida tadaxrajad baa lamida cadyato ayaa lamida tawaalaabaa lamida khalbasabaa lamida waxbandoa baa lamida ixwansalabaa lamida salqaabaa lamida sambasa baa lamida waqalnasad baa lamida wajawrabad baa lamida waharwalad baa lamida wazahzaqad ayaa lamida wahalqamad baa lamida waraxmasad baa lamida tarax shafa ayaa lamida ijfa ada ayaa lamida qadrana ayaa lamida tarmasad ayaa lamida wakalsama baa lamida islahama baa lamida kaltaba baa lamida jalmadad baa lamida wahaakadaa kan waxaa lamida ikwa alla baa lamida umadlamase ayaa lamida waclow wada ayaa lamida icthawjaja ayaa lamida muclankaasa intaa kadibna iclankaasaa lamida baydara baa lamida sambala baa lamida wadmu manna u geyso tasalqaa ficilka tasalqaa ag wixii ka horeeyey zamlaqana u geyso wixii ka horeeyey tamaskanana u geyso wixii ka horeeyey mac tawallaa tawallaa miciga iyagoo ah islanqaa islanqaa miciga iyagoo ah tajalbaba tajalbabad miciga iyagoo ah tashaydanad miciga iyagoo ah tajawrabad miciga iyagoo ah tarahwakad miciga iyagoo ah way xaragootay filmashi xagga socodka ay tabaktarad way iskibrisay ma siwa ranjama wmaa siwa xranjama ixranjama waxaa ka soo hadhay tadaxrajo waxaa ka soo hadhay isbadaro waxaa ka soo hadhay masiidu dii alaaثatin saddex midu saaxiibe masiidkiisii weeye kadaa kan oo kale isagoo ah ayuu sugnaaday halkaa ayuu ku sugnaaday mudaaricii baa inoo dhiman halkaa inoogu joogaya wallahu subxaanahu tacaala alaa aclam